بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد غزوة بني النظير waxaan ku dhex jirnay reer bani nadiir duulimaadkoodii oo nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ay ku duuleen sababkii marka ay ku duuleen waanu ka soo hadalnay sababta keentay duulimaadka ayaynu ka soo hadalnay laba sababoodba waana loo sheegay midda koowaad inay ahayd inay nebiga ka codsadeen calayhi salaatu wasalaam inuu u yimaado oo ballan ay qabsadaan si uu maaragtay islaamnimadii oo ugu soo bandhigo qur-aankana ay ka isla markaasna ay go'aan ku gaareen qof walbaba inuu tooraydiisa oo nebiga uu ku dili lahaa dharka hoostiisa uu soo gashto arrintaas ilaahay baa ogeysiiyey subxaana wa tacaala warkii baa baxay markuu warkii baxayna nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray inay guuraan oo madiine ay ka guuraan riwaayada labaadan soo marnayna waxay ahayd labadii nin ee ninka saxaabiga ahoo camar ibnu umaya uu dilay oo u maleeyey cadowgii labadaas ninna ay ahaayeen laba nin oo nebiga uu ammaan geliyey oo cahdi iyo ballan uu siiyey marka labadaas markii uu dilay buu nebigu wuxuu u aaday reer nadiir diyadii inay kala qayb qaataan diyadii labadaa nin uu yidhi nebiga diyadoodii baan dhiibayaa inay kala qayb qaataan markii ay nebiga uu arrintii u bandhigay ay ka aqbaleen ayay yidhaahdeen halka noo fadhiiso waa wixii dantaadaan kuu gudaynaayo arrintaa u timid baan hawsheedaan ku jirnaaye markaa kadib ayay waxay ku heshiiyeen nin ayaga ka midihii inuu kor inta fuulo gidaarka nebiga uu fadhiyo uu fadhiyaa korkiisa intuu dhagax weyn qaato inuu madaxa uga dhufto oo nalkaa nebiga uga takhallusaan arrintii baa ilaahay subxaana wa tacaala ogeysiiyo malakul jibriil u soo diray nebigana si degdega oo ayna la fahmaynin buu ku baxsaday madiinana uu ku galay saxaabadii markay waayeen bay ka daba yimaadeen nebiga markii uu la shawray saxaabadiisana waxay go'aan ku gaareen in laga raro madiine laga raro halkaas ayaan maraynay marka wakhtigaas ee ghaswatu banunadiir ay dhacday waxaa weeye waa sanadkii afraad bishii rabiici alwal ayay dhacday oo hijriga ahayd weeyaan uma bacaa ilayhi muxamed ibnu maslama uma bacaa nabiga wuxuu diray calayhi salaatu wasalaam ilayhim ay ilaa bani nadiirin reer bani nadiir wuxuu u diray muxamed ibnu maslama muxamed ibnu maslama ninka muxamed ibnu maslama la yidhaahdo saxaabigaa ayuu u diray yaquulu lahum inuu ku yidhaahdo hadalkan baa loo dhiibay inuu yidhaahdo waa maxay in la yidhaahdo uqhrujuu min almadiina haddaad reer bani nadiir tihiin ka baxa madiine iskaga taga walaa tusaafinuunii biha madiinana ha ila deginoo kuwa ila dego ha noqonina iga guura weeyaan kuwa ila degaahi ma noqonaysaan iga guura wey walaa tusaakinuunii ha ila degina biha madiine ila degoon ku noqonnaahi ha noqonnina weeyaan waqad ajaltukum cashra waxaan idiin kaadiye oo muddo aan idin siiyey toban maalmood tobankaa maalmood isku diyaariya magaaladaanna ka guura madiino la yidhaahdo hadalkaasaa maxamed ibnu maslama loo dhiibay oo nebigu u dhiibay calayhi salaatu wasalaam faman wujida axadkii la helo bacdahu tobankaa maalmood dabadeed qofkii madiine lagu arkaa oo reer banu nadiir ka midihi yudrabu cunuquhu luquntiisabaa la garaaciyo waa la dilay wey qoortaa laga goynaya arrintaa markii fariintii maxamed ibnu maslama uu gaarsiiyey fatajahazuu ayaaman lilraxiimi fatajahazuu way isdiyaariyeenoo safar lilraxiili bay isku diyaariyeen tarasho iyo guurid ay guuraan ayaaman fii ayaamin maalmo dhexdood bay isku diyaariyeen warkii waa qaateen inay guuraan bay go'aansadeen markay arrintaas isdiyaariskii ay ku jiraan diyaargarowgii ay guuri lahaayeen ay ku jiraan uma markaa kadib baa arsala ilayhim arsala wuxuu soo diray ilayhim reer bani nadiir wuxuu u soo diray ra'iisu lmunaafiqiina munaafiqiinta ninkii madaxda u ahaa oo magaciisa la yidhaahdo cabdulaahi ibnu ubay cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul ninkaas ayaa wuxuu u soo diray fariin ou leeyahay an qaa'ilan isagoo odhanayo an ihbutuu sugnaada oo ha guurina buu leeyahay walaa takhrujuu madiinana ha ka bixina yacni ha guurino madiina kuwa ka tagaahi oo ka guura ha noqonina maxaa yeele wuu rajo gelinayaa maxaa yeeloodan u guuraynin fa inna macii aniga waxaa ila jiro oon haystaa alfayni laba kun oo ciidana oo yadkhuluuna macakum xusuunakum yadkhuluuna gelayo macakum idinka la jirhkiinna xusuunakum dhufaysyadiinna idinla gelaaye iyo meesha aad ku jirtaan isku difaacaysaan dad idinla gelayo idinla dagaalgelayo wayamuutuuna duunakum idinka sokodiinnana dhimanayo yacni idin difaacayo sokodiinnana inay dhintaan diyaaru ah dadkaasaa jire eh ha tegiina waxba muxamed warkiisa maqlina marka waa yani qisadan bani nadiir allah wuxuu aad ugu faahfaahiyey fii suurat alxashri suurat alxashri buu rabbi uga warramay wa tacaala markaasaa hadalkiisii naloo sheegay hadalkii uu yidhi allah baa noo xikaayoonaya yani waa tan uu rabbi leeyahay alam tara ila ladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum wlaa nuiicu fiikum axada abada wain quutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu inahum lakaadibuun aayaddaasa marka ilaahay uu ku soo dejiyey ma aragtaa baa la leeyahay mase og tahay nabiyulaahi muxamedow kuwii munaafiqiinta ahaa oo odhanayo walaalahoodii kufaarta ahaa ku odhanayo lain ukhrijtum haddii laydin saaro oo madiine laydinka bixiyaahi lanakhrujanna annaguna waan baxaynaa macakum idinka la jirkiinna waa idin raacayna walaa nutiicu ma ateecayno oo aqbali mayno oggolaan mayno fiikum idinka bixintiinna laydin saaro axadan qofna aeeci mayna abadan weligeen ku aeeci mayna yacni bixitaankiina laydin saaro madiine laydinka saaraa cid aan ku aqbalayno yacni ku ateecayna lama arko wain quutiltum haddii laydinla dagaalamana lanansurannakum waannu idiin gargaaraynaa oon idiin gargaaraynaa hadalkaas bay yidhaahdeen markaasuu rabbi isagoo tacliiqinaya wuxuu yidhi wallaahu yashhadu inahum lakaadibuun allah wuxuu markhaati ka yahay inay been yani kuwa been sheegaya yihiin hadalkaas inaysan run ka ahayn weli hadalkoodii bay sii wataanoo wuxuu yidhi ciidan oo laba kuna oo dhufayskiinna idinla galo oo idinla dhintaa weliba sokodiinna dhintoo difaac idin difaacayaan ayaa anigii ila jira oo munaafiqiintii ah wayansurukum quraydatu wakhatafaan wayansurukum waxaa kaloo idiin gargaari yuhuudii bani qurayda la dhihi jiray oo madiine dhinac ka degani na way idiin gargaarayaan wa khatafaanu qabiilka khatafaan la yiraahdana ayaguna waa idiin gargaarayaan oo qabiil aad u tiro badan ah kuwaasna waa idiin gargaarayaan marka ha ka bixina madiine bay yidhaahdeen saasuu farriintaasuu soo faray fashacaruu bilquwati wamtanacuu fashacaruu waxay dareemeen marka yuhuudii bani nadiir bilquwati awood bay dareemeen marka dad isdifaaci kara mar hadday laba kunna dhinaca munaafiqiintii ka heleen reer madiina bani quraydana ay diyaar la tahay inay la dagaalanto oy difaacdo hadafaan ay u imaanayaan ciidan bay haystaano moxamed iyo maaragtay nebi moxamed asxaabtiisa kama adkaan karaan marka waxay dareemeen awood wamtanacuu wayna diideen oo wamtanacuu can alkhuruuji wey bixitaankii inay tagaanna way diideen bixi mayna bay dheheen wa qaaluu markaas waxay yidhaahdeen lirasuuli illaahi sal allahu calayh waali wasalam rasuulka alleh waxay ku yidhaahdeen innaa laa nakhruju annagu bixi mayno fasnac maa badaa lak fasnac samee nabi muxamadow maa badaa laka wixii adig kuu muuqdo wixii kuu markay intaa yidhaahdeen fakabbara rasuulu llahi sal alla alay wasalam nebiga wuu takbiirsadayoo allahu akbar buu yidhi wa kabbara asxaabuhu ridwaan ullaahi calayhim asxaabtii way takbiirsadeen oo allahu akbar bay yidhaahdeen bas waa isdiyaariyey nebigu uu baxay markaa wastacmala cala almadiina madiino wuxuu madax uga dhigay oo ku reebay ibna ummi maktuum cabdulaahi ibna ummi maktuum ayuu uga tegay oo madax uga dhigay madiina wa acta liwaa'a calankiina waxa uu siiyey caliyan cali bni abi aalib buu u dhiibay calankii ay muslimiintu ku dagaalgeli lahaayeenna cali bni abi aalib baa loo dhiibay weyaan wa saara ilayhim nebiga wuu socdayoo reer bani nadiir magaaladii meesha ay madiine ka deganaayeen ayuu aaday xataa farada ilaa uu ku soo rogo calayhim ayaga dushooda alxisaara go'doomin iyo maarata hareerayn oo isweer laga qabto ayuu ku sameeye wey waa ku farad yeelay weya xisaarkaas oo in la go'doomiyo dhinac walba laga hareereeye ihi ayuu nebigu ku soo rogay markii xisaarka la geliyey faltaja'uu ay laaduu waxay magan galeen marka ilaa xusuunihim dhufaysyadoodii bay galeen oo dagaal bay isku diyaariyeen weyne wa akhaduu bimacnaa sharacuu wey waxay gudogaleen yarmuuna almuslimiina muslimiinta inay ku ganayaan binnabli waalxijaarati binnabli fallaarihii iyo leebabkii ay ku ganayaan iyo walxijaarati dhagxaan ay ku soo tuurayaan ayay bilaabeen markiiba weyaan taasay gudogaleen wa kaanat nakhiiluhum timirtoodii waxay ahayd iyo wa basaatiinuhum yacni beerahoodii waaweynaa ayaa waxay ahayd cawnan lahum ay cawnan lahum fii dalik arrinkaas mid ugu kaalmaysa bay ahaayeen timirtii baa ka sokayso oo ayaga iyo nebiga u dhexayso yacni maaragtay beerihii waaweynaabaa u dhaxeeyo laakiin kor oo dhinac walbaa laga hareereeyo muslimiinta ay ka jiraan weeyaan marka taasaa u kaalmaynaysay oy ku gabbanaayeen dhufaysyana u ahayd weeyaan markay halkaa marayaan fa amara nabiyu sal allahu calayh waali wasalam biqatciha wa taxriiqiha fa amara nabiyu sal allahu calay wasalam nabigeenna wuxuu faray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi biqaciha timirtii goynteedii la googooyo iyo wa taxriiqihaa in la gubo oo dab la geliyo yacnii in la xanuujiyo darteed daraaddeed ayaa geedo timirtii ka mid ah qaarna la gubay qaarna la googooyey markay arkeen timirtiioo la goynayo ayay maaragtay qayliyeenay yidhaahdeen maxamedow waa tii aad fasaadka reebi jirtaye famaa baalu qadci naxiiri wa taxriiqiha maxay tahay marka shanigeeda aad yani fasaadka aad samaynayso ood googoynayso waa sidaysato fasaadka diidanayd weeyaan allah ka jawaabay subxaana watacaala fii suurati alxashri buu uga jawaaboo yidhi maa qatactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan cala usuuliha fabiidni illaah waliyukhziya alfaasiqiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa arrinkan baxshay nabigaa lagu yidhi maa qatactu min liina wixii aad goyseen oo timir ah aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha ama ayadoo taagan aad ka tagteen oodnan goynin fa biidn illaah idanka alla ayay ku dhacday ilaahay baa amray amaru rabbi baxshay wey iyo waliyuqziya alfaasiqiina dadka faasiqiinta ahoo yuhuudda ah inuu rabbi hoojiyo daraaddeed baa sidaa loo yeelay weyaan markay arkeen marka arintaasi fanhaarat casaa'imuhum fanhaarat waxaa burburtay oo duntay casaa'imuhum casiimadii iyo maaragtay niyaddii ay ku dagaalamayeen baa jabtay weeye bani aadamka niyaduu ka dagaalamay niyadoodii baa jabtay weeyaan waalqa allaahu allaahna wuu riday alrucba argagax buu wuxuu ku riday iyo cabsi ayuu fii quluubihim laabahooda buu rabbi ku tuuray subxaana watacaala cabsi ay muslimiinta ka baqayaan rucbi baa ilaahay ku riday subxaana watacaala weye kolkaasay fastaslamuu ay isdhiibeen bacda sitti layaalin lix habeen kadib markii xisaarka lagu hayay lix habeen dabadeed bay isdhiibeen oy hoggaansameenay taliyo waqiila waxaa la yidhaha lix habeen maahee bacda hamsa casharata leyla sideed iyo shan iyo toban habeen gadaasheed bay isdhiibeen bacda hamsa casharata leyla shan iyo toban habeen kadib ayay isdhiibeenna waa la yidhaahdaa ama shan iyo toban baa la yidhaahdaa bacdu riwaayaatna waxay leeyihin lix ayay ahayd weeyaan markaasay isdhiibeen weeyaan maxayna isku dhiibeen isislaam sameeyeen calaa annahum yakhrujuuna min almadiina calaa annahum ayaguba yakhrujuuna inay baxayaan min almadiinati madiine ay ka baxayaan oo amarkii hore ay qaadanayaan aysan dagaalamaynin arrintaasay aqbaleen weeyaan waa midda ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay yani rucbigan uu rabbi ku riday fii suurati alxashri faataahum allah min xayu lam yaxtasibuu waqadafa fii quluubihim arucba bani aadamku qalbiguu ka dagaalamay niyadda intay u dhisan tahay ayuu dagaalami karaa meel ayan filaynin ayaa maaragtay allah uga yimid oo xagga qalbiga ah markaasaa argagax lagu riday inaysan muslimiintii aysan awood u aysan ka dhicin karaynin bay aamineen sidaa darteed bay marka isku dhiibeen oo is islaam u sameeyeen weeyaan wactazalahum waxaa ka fogaaday oo yani bani nadiir ka fogaaday oon dagaalka la soo gelin quraydatu qabiilada quraydo la yidhaahdo oo yahuudiya lama ayan soo gelin wactazalathum quraydatu quraydadii ay lahaayeen bani qurayda idin saacidaysa uu yidhi oo idiin gargaarayso way ka fogaadeen idinla dagaalgeli mayno wakhaanahum waxaa khiyaanay ra'su lmunaafiqiina munaafiqiinta koodii madaxda u ahaana khiyaanu ku sameeyey cabdulaahi bnu ubay ahaa iyo wa xulafaa'uhum kuwoodii xaliifka la ahaa munaafiqiinta heshiiska la ahayd baa uga baxay iyo qadafaankii iyo wixii oo dhanba way khiyaaneenoo dagaalka lama ayan soo gelin wey waa midda uu rabbi leeyahay fii suurati alxashri lain laa yakhrujuuna macahum markii bani nadiir la saaray munaafiqiintii ma ayan raacinoo lama guurin been bay u sheegeen waa khiyaaneen weeye walain quutiluu markii lala dagaalamayna laa yansuruunahum uma ayan gargaarin oo waa kuwii xisaarku intii lagu hayay hal ninoo munaafiqiintii ka mida ah labadii kunuu sheegahayay oo usoo soo gurmaday lama arko weeyaan laakiin hadday isku dayi lahaayeen walain nasaruuhum hadday u gargaari lahaayeen layuwallunna aladbaara uma laa yunsaruun yani muslimiinta iskama dhiciyeene munaafiqiinta yani naftooda dhabarkay jeedin lahaayeen dabaday jeedin laha waana carari lahaayeen dabadeetana looma gargaareen weyaan marka waxay la mid yihiin khiyaanada ay ku sameeyeen shaydaanka sida uu bani aadamka ku sameeye oo kale ayay la mid tahay siduu rabbi yidhi ka maali shayطaani id qaala lilinsaani ikfur falama kafara qaala inii barii'un minka inii akhaafu allaha rabb alcaalamiin shaydaanka insaanka marka hore kufriga iyo macaasida iyo wax xunoo dhanba u qurxiya markuu insaanka ku hubsado inuu kufrigii iyo shirkigii iyo baladii uu dhex galay ayuu shaydaanku uga baxa sidii kalebay kuwaana noqdeen markii hore hadday iska guuri lahaayeen xoolahoodoo dhan waa loo oggolaa inay qaataan laakiin markaan dambe ay diideen xisaarka muddo lagu hayay waa arki doonnaa qof walbaba waxaa loo ogolaaday ratigiisa inta uu qaado keliya inuu kala baxo laakiin xoolaha kale uusan qaadin ayaa markii dambe lagu soo rogi doonaa wey marka shaydaan buu ku noqday wey maaluhu munaafiqiinta xaalkoodu ka maali shaydaani shaydaankii xaalkiisoo kale uu la mid yahay id waqti buu xaalkiisu la mid yahay qaala shaydaanka uu yidhi lilinsaani bani aadamkii uu ku yidhi ukfur gaalow insaan yahow falammaa kafara bani aadamkii insaankii qofka ahaa markuu gaaloobayo shaydaanka warkiisa uu qaatay buu qaala shaydaankii wuxuu yidhi kufrigii markuu ku hubsaday yuu yidhi innii barii'un minka anugu beri baan kaa ahayniyo kufrigaada iskaga jira aday kuu taallaa weeye maxaa yeele innii akhaafu allaha rabbaalcaalamiin allah ka baqayaa buu yidhi markaas maaragtay allihii rabbalcaalamiinka ahaa marka cabdulaahi bn ubay iyo xulafadoodii sidaasoo kalebay shaydaan oo kale ku noqdeen sidaasoo kalebayna u sameeyeen weyaan wasamaxa lahum rasuulu llahi sal alla wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam markay isdhiibeen wasamaxa lahum wuxuu u ogolaaday rasuulullahi sal allahu calayh wasalam rasuulka alleh ayaa wuxuu u ogolaaday bian yaxmiluu inay qaataan macahum ayaga la jirkooda inay qaataan maa yashaauuna waxay doonayaanoo min alamticati walamwaali alaabtii iyo xoolihiiba inay qaataan ila silaaxa hubka mooye inay qaataan yacni wixii uu ratigooda u qaado keliya inay qaataan laakiin hub looma ogola inay qaataan waa inay hubkii ka tagaan wey faxamaluu markaasay waxay qaateen oo awrtoodii saarteen mastataacu wixii ay kareen oo awoodeen wixii awoodooda tartigu u qaadi lahaa awrtooda u qaadi lahayd bay saarteen xataa qalacuu ilaa ay fujiyeen ay fujiyeen min buyuutihim guryahooda ay ka fujisteen alabwaaba irdihii bay ka fujiyeen albaabadii washabaabiika shabaakooyinkii iyo darishadihiina way ka fujiyeen walawtaada tiirarkii oo maaragtay albaabada iyo ku dheganaana waa ay fujisteen weeyaan iyo wajduuca saqfi saqafka oo saaqaafkaa kore ihi saqafkaa korena yacni tiirarkii ku xirnaa na way qaateen si ay guryihii u kharaabiyaan hadday ayaga markay ka guuraan dabadeed si aan loogu intifaacin ayay sidaa u yeeleen weyaan waxamaluuha marka alaabtan albaabadii iyo dariishadihii iyo tiirarkii iyo wixii ku yiilay ayay qaateen fii maa xamaluuhu maca maa xamaluuhu wixii ay qaateen bay la qaadeen yacni way la baxeen xoolahoodii sidaas u qaateen wey marka guryahoodii ay kharibeen wahada aladii qaala allaahu canhu wahaada midkan oo ah takhriibkai alladii kii wey qaala allaahu canhu allah isagoo ka xikaayoonaya uu yidhi yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmu'miniin faactabiruu ya uli labsaar yukhribuuna way kharibayaan way takhriibinayaan way baabi'inayaan buyuutahum guryahoodii biaydiihim gacmahoodii bay ku jajabsheen ay ku qaraabiyeen iyo wa ydi lmuminiina muminiinta gacmahoodii laanna muminiintii sababay u noqdeen markii xisaar lagu sameeyey inay kuwaan guryahooda kharaabiyaan iyo maaragtay wixii lamidka ah weeyaan kolka factabiruu ku cibro qaata yaa uli labsaari dadka caqliga wanaagsan u saaxiibka ku cibro qaata baa la leeyahy dad intaas degganaa yaa maaragtay maalin keliya meesha ka rarteen oo ka baxeen guryahoodii iyo ka wada tegay weeyaan marka ilaahay iyo rasuulkiisa qofkii la diriro cirib xumo ma u dambaysa iyo khaatimo xumo u dambaynaysa weeyaan wanasala akaruhum wanazala wuxuu degay akaruhum reer bani nadiir badankoodii iyo wa akaabiruhum duqowdoodii oo madaxdii ah bikhaybara magaalada khaybar la yiraahdo oo madiine xoogaa u jirtaahi halkaasay degeen wanasala aa'ifatun minhum qayb ayaga ka mid ahna ree bani nadiir waxay degeen bishaami alkaa iyo shaam iyo falastiina dhulkaasay aadeen wey dhulkaasay degeen halkaasay u guureen marka nimanka reer bani la yidhaahdaa xoolihii ay ka tageen waa fey fey baa la yidhaahdaa sababta muslimiintii dagaalna ma aynan gelin farda iyo awr intay urarteena kuma dagaalamin yani ma dhicin iska horimaad iyo qatli isdil ma imaanin kaasoo kalebaa fay la yidhaahdaa wixii marka lagu dagaalamana xoolaha laga helo haniima la yidhaahdaa fayga marka waxa weeye nebigaa iskale u gooni tahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh meesha u arko oo maslaxaad u arko ayuu yeelaa amaa haniimada waa khumuska umbaa laga qaadaa shan meelood meel baa laga qaadaa arbacatu akhmaaska soo haray dadka muqaatiliintoo dagaalamayay ayaa iskale marka tan waa feey waay waana midda allah uu leeyahay wamaa afaaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa wjaftum calayhi min khaylin walaa rikaabin walaakina allaha yusallidu rusulahu cala man yashaa wallahu cala kulli shayin qadiir waa taas weeyaan waxaas idinka kan wuxuu rabbi ku soo celiyo rasuulkiisa oo gaaladii uu ka soo celiyo famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaab awr iyo farda iyo awr midna uma aydnan kicinin kumana aydnan dagaalgelin walaakin allaha yusallidu rusulahu calaa man yashaa qofku doono ayuu rabbi maaragta ku soo celiyaa wey nebiga marka xoolihii laga helay reer bani nadiir muxuu nooga warramay xoolihii fayga ahaa wuxuu yidhi waqasama rasuululahi sal ala alay wasalam nabigeenna waa uu qaybiyey salawaatuullaahi wasalaamu calayhi ardahum reer baninadiir dhulkii ay ka tageen yni dhulkay deganaayeen oo beerihii ah wa diyaarahum iyo guryahoodii ayuu wuxuu u qaybiyey bayna almuhaajiriina alwaliin muhaajiriintii horraysay oo hijrada ku soo horraysay khaasatan ayaga keligood ayuu u ayagaa loo gooni yeelay weeye ayagaa lagu khasiso cid kale lama siinin keliya ansaartii laba nin oo fuqara ah ayaa wax laga siiyey siduu sheikhu noo sheegi wa actaa abu dujana ninka la yidhaahdo saxaabigaasi iyo wa sahl ibni xunayfin radia allahu canhuma labadaas saxaabina wuxuu siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo min alansaari ansaarta ka mida ayuu faygii wax ka siiyey muxuuna u siiyey lifaqrihimaa faqrigooda ay ayagu fuqara ay yihiin daraaddeed buuna u siiyey wa kaana yunfiqu marka intuusan qaybinin nebiga ka hor intuusan qaybinin bani nadiir xoolihii ugu horreeye muslimiintu soo heleen buu ahaa wuxuu u yeehay ansaartii buu nabigu u yeehay shiikhuu iska soo gaabiyey ansaartii buu u yeehay wuxuu ku yidhi laba mid idinkaan idin dooransiinaya maadaama xoolahan fey ay yihiin anigana meeshii aan u arka aan dhigi karo ilaahay isiiyey laakiin idinkaan idinkala tashani haddaad doontaan sidii shalay walaalihiin maalkiinna aad ula qaybsateen yaad meeshii yacni sidiinna idiin ahaani maalkaanna oo bani nadiir xoolahan ka yimidna waan idiin qaybinaya haddaad doontaanna walaalihiinna muhaajiriinta ii xoolihiinna idiin daynayaan markaasaad idinka bani nadiira la dejini xoolihiinnana markaa aad keligiin u noqon karaysaan kii aad labadaa doorataan ii sheega buu ku yidhi saxaabada ridwaanulahi alayhim ansaarta siduu ilaahay u tilmaamay waatan ilaahay uu leeya yuxibuuna man haajara ilayhi walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa dadkaas bay ahaayeen iitaarka samayn jire waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow siday shalay xoolaha noola wadaagi jireen ha noola wadaageen yaanan iyoiyo naga teginoo wadaageennu sidii ha u socdo kuwaanna sii barinadiirna ayay ku khasisay annaga waxba kama rabno walaalaheen shirkadeenna hanala ahaadeen bay yidhahde markaasuu nebiga u daayoo yidhi waayahay marka ayaga keliyaha dejinaya markaasaa reer baninadiir wixii ay ka tageen muhaajiriintii la siiyey oo la dejiyey ilaa labadaa nin oo saxaabadaa ah, mooye oo maaragtay abu dijaani sahl ibnu xunayf uu nebigu wax ka siiyo ansaartii ka mid ah amaa nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama asagoo iska lahaa wa kaana yunfiqu minha amwaashi baninadiir wuxuu nabiga ka qaatay oo ku nafaqeeyey calaa ahlihi dadkiisa iyo reerkiisa ou siistay nafaqata sana hal sana xoolaheed ayuu nabigu ka qaatay oo reerkiisa ku biishay halkaasana keliyuu ka qaatay weyaan wayajcalu maa baqiya xoolaha wixii soo haray waxay reer banaadir ka tageen wixii soo haray wuxuu ka yeelay nebiga fi silaaxi hobkii iyo wlkhuyuuli fardihi cuddatan fii sabiil illaah diyaargaroow ilahay jidkiisa loogu diyaargarooba xoolihii markii dadkii saxaabada loo qaybiy wixii ka soo haray fardo wax lagu gato hub wax lagu samaysto hubkii ay ka tageenna hadda waa la haystaa ayuu ugu talagalay nebigu muslimiintii maadaama ay mar kastaba muhadad yihiin inay hub iyo fardo ay ku dagaalamaan ay maaragtay samaystaan si ay jihaadka ugu diyaargaroobaan ayay arrintaana u samaysteen weyaan ayuu nabigu u reeray calayhi salaatu wasalaam waqad wajada cindahum marka xoolihii laga helay buu tirinaya waqad wajada wuxuu helay nabiga calayhi salaatu wasalaam cindahum ay cinda bani nadiir waxyaalaha reer bani nadiir agtooda laga helo hubka ahaa min asilaaxi hubka kamidihi wa hamsiina dircan konton cambuurbireed ayuu helay konton ay cambuurbireedka lagu dagaalamo jidkoo dhan isku qariyo oo seefta iyo laskaga ilaaliyo konton ka mid ah waa laga helay wey wa hamsiina bayda konton koofi birta ah koofida birta ahoo waranka iyo seefta markii lagu soo tuuro ayaan gelaynin na konton ahna waa laga helay wa alaaa miatin aaaiaaiina sayfa seefna waa laga helay weyaan seefooday ka tageenna muslimiintiibaa ka faa'iidaysteen weyaan iyo afartan seefoodna waa laga hela marka hubka laga helo dhan marka laisku dardaro kontonkaas dirci iyo kontonkaas maaragtay eh, koofiyood oo birta ah iyo saddex boqol iyo afartankaas seefood ayaa laga helay weyaan marka halkaas waxaan uga soo baxnay khaswatu bani nadiir ayuu sheikhu noogu soo gaabiyey cunwaanka marka wuxuu ka gelayaa khaswatu badrin ilmawcid waxaan soo marnay quraysh markii uxud ay saxaabada nebigii iyo asxaabtiisa ay ku dagaalameen abu sufyaan markuu hadlayey waa tii uu ku yidhi asagoo nebigii asxaabtiisa la hadlayo sanadka soo socdaa ballanteennu beder meesha layidhaha iskugu imaanna buu yidhi nabigan asxaabtiisa uu faray oo yidhahdo ku iraahda oo ayaguna ay ku yidhaahdeen nacam huwa baynana wa baynakum mawcid ha waa ballan ballan baanu galnay sanadka markuu dhamaado aan iskugu imaanno maalintaas la dagaalamaya shawaalka shawaalkeedii kale halkaa isuguyani ah, aan iskugu imaanno wakhtigii la dagaalamayay sanadkaas halkaa iskugu imaanna bay marka ghaswatu badrin almawcidaa la yidhaahdaa badarkii lagu ballamay in sanadka dambe lagu dagaalamo ayuu shiikhu meesha noogu sheegi waxaa kaloo la yidhaahdaa badrun aani badartii labaad badrun aaniya ayaa la yidhahdaa badartii labaadna waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahda badrun alaakhira badartii dambaysay waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahda badrun assuqraa intaasoo magacba ay leedahay weeyaan badartii yarayd iyo badertii dambaysay badertii labaad badertii ballanta waa meeshii baderkii lagu ballamay un weeyaan taasaa la yidhahda dakarnaa waxaanu hore u soo sheegnay anna abaa sufyaan aba sufyaan kaana qad tawaacada kaana inuu ahaa qad tawaacada mid la ballamay nebigii iyo saxaabadiisii ballan la galay fii uxudin markii uxud la joogay calaa xarbin dagaal uu kula ballamay fi lcaami alqaadimi sanadka soo socdo aan isku imaanna dagaalanno yani moxamed iyo asxaabtiisiiu saas ku leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku yidhi falammaa dakhala shahru shacbaan bisha ramadaan ka horrayso shacbaana markii la gaaray oo bishaas ay soo gashay min sanati araabica sanadii afraad ahayd yukharaja rasuululahi sal ala alh wasalam nabigeenna soo baxay ilaa badrin bader buu soo aaday xasba almawcidi ballantii sidii ay ahayd oy ku ballameen ayuu bader u soo baxay waqtigii markii la gaaray ayuu bader u soo baxay weeyaan mawcidkii buu fulinaya wa aqaama biha nabiga bader wuxuu ku nagaaday amaaniyata ayaamin siddeed maalmood ayuu bader joogay yantadiru asagoo sugayo abaa sufyaan abu sufyaan imaatankiisa asagoo sugayo ayuu siddeed maalmood bader dhex fadhiyey wey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa kaana macahu nabigana waxaa la jiray oo saxaabada uu soo watay ciidanka soo raacay wuxuu ahaa muqaatilin kun iyo shan boqol oo ciidana oo dagaalyahano ahay ayuu nabiguna watay markaasuu bader uu soo aaday ballantaas ku yimid weeyaan wuxuu kaloo watay wa cashratu afraasin afar toban farasna waa uu watay aaa afraasin toban farasna waa awatay wa acta liwaaa calankii muslimiintu ku dagaalgelaysayna wuxuu u dhiibay caliy bna abi aalibin cali bna abi aalib buu usoo dhiibay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo calanka muslimiinta u wada weeyaan wastakhlafa cala lmadiina madiino wuxuu madax uga soo dhigay oo khaliif uga dhigay oo uga soo tagtay cabdulaahi bnu rawaaxa cabdulaahi bnu rawaaxa shaacirkii ninkii gabyaaga ahaa ee saxaabada ka mid ahaa ayuu madax uga soo dhigay madiine weeye ibnu hishaamka wuxuu qorayaa yacni inuu leeyahay inuu nebiga uga soo dhigay ninka la yidhaahdo cabdulaahi ibni cabdilaahi ubay ibni saluul ninka ra munaafiqiinka wiilka ou dhalay oo cabdullaahi laydhaha isagana ninkaasu madax uga soo dhigay buu leeyahay weyaan marka nebiga meeshii buu yimid siddeed maalmooduu joogay abu sufyaana la sugaya abu sufyaan muxuu sameeyey marka amaa abu sufyaan ninka abu sufyaan ahaaye quraysh qaa'idkeedii yani abaanduulaheedii ahaa fa innahu kharaja wuu soo baxay maku ka soo baxay isaga oo fii alfay muqaatilin laba kun oo dagaalyahanna ihi wato laba kunoo ciidan isagoo wato ayuu la soo baxay iyo wa hamsiina farasan meesha muslimiintu toban faras ay ka wataan konton faras isagoo wato ayuu la soo baxay iyo laba kunoo ciidana wato xata intaha ilaa uu ka yimid uu gaaray ilaa mari dahraan meesha mari dahraan la yidhaahdo waa ismu mawdic wey meel yacni la yidhaahdaa calaa bucdi marxalatin min maka meel yani looga socdo hal maalin socodkeed maka u jirto marxalada waxaa la yidhaahdaa waa masaafada qofka lugaynayo maalinka labadiisa gelin oo ku gooyo ayaa marxala la yidhaahdaa marka meel hal maalin u jirta socodkeed oo mari dahraan la yidhaahdo ayuu soo gaaray halkaa buu yimid wanasala markaasuu wuxuu degay oo ciidankiisii najistay calaa majinna biyaha ceelka majidna la yidhaahdo ayuu dejiyey waxa weeye maaun huwa maaun biyo weye biyaho ceel weye oo mashhuurun caan ahoo fii tilka naaxiya meesha laga yaqaano meesha majina la meesha yani majina la yidhaahdaa waa suuqyada iskugu yimaadaanoo sanadaadka marmar ku qabtaan weeyaan bay iskugu yimaadaan marka halkaasuu fadhiistay oo ciidankii dejiyey wa kaana qad akhadahu rucbu wa kaana abu sufyaan wuxuu ahaa qad akhadahu rucbu argagax miduu qabtay cabsibaa qabatay waa baqay weeyaan mundu khuruujihi markuu soo baxay laga soo bilaabo isagoo baqayo ayuu yani soo baxayo maka ka soo baxay marka meesha uu dejiyey faqaala liasxaabihi ciidankiisa dadka saaxiibadii uu la tashanayay ayuu wuxuu ku yidhi laa yasluxukum ilaa caamu khasbin tarcawna fiihi shajar wa tashrabuuna fiihi laban wahada caamu jadbin yani hadalkaasuu ku yidhi laa yasluxukum maanta dagaal suuragal idiin ma aha ilaa caamu khasbin sanad barwaaqaha mooye sanadaan oo kaleo abaarta ihi dagaal suuragal nooma aha nooma suu bada weyn ilaa caamu khasbin barwaaqo sanadkeed mooye mar kale ma dagaalami kartaan weya maalinkaa barwaaqada sanadka barwaaqado tarcawna fiihi shajar xoolihiina ay geedihii idiin daaqayaanoo doog ay haystaan doog ay haystaan wa tashrabuuna fiihi allabana xoolahana marka caano ay leeyihiinoo aad caano ka cabaysaan ila xooluhu markay doog ay soo daaqaan bay caano yeeshaan markaas unbaa dagaal idiin suuragel yahay weyaan wa caanu jadbin halkan sanadkan aan joognana waa sanad abaareed wey sanad abaareed wey sanad barwaaqaa ma aha markaasuu wuxuu yidhi wa innii raajicun anigu waa noqonayo makan ku laabanaya ee farjicuu laabta dagaal ha aadinina sanadkan sanad abaaro weeye yaana dagaal dagaalgelin farajacuu kulligood way soo noqdeen walam yabdow mana aynan muujinin aya mucaaradatin qof ku hor yimid ra'yigiisa oo mucaarad sameeyena mucaarad aho hadalkiisa ku hor yimidna ma unan jirin kulligood waa aqbaleen waana wada laabteen weye ciidankii nebiguna halkaasuu sideed maalmood fadhiyaayuu ku sugayaa weyaan waqad baaca almuslimuuna muslimiintii badarka ay fadhiyeen fadhigii inta ay joogeen iskama fadhinina tijaaray ku jireen leanna bader waataan soo sheegnay waxa waye tijaarada dadka shaam ka yimaado wixii madiine ka yimaado wixii maka ka yimaado meelay iskugu yimaadaanoo fariistaanoo ganacsi lagu sameeyo oo ayay tahay sidaasoo kale marka muslimiintii halkaasa ganacsi ku samaynaya waqad baaca almuslimuuna muslimiintu waxay iiriyeen iska gadeen ayaama iqaamatihim maalmihii ay meesha deganaayeen ayay waxay iibiyeen bibadrin badr ay deganaayeen bay waxay iska gadeenoo iibsadeen maa kaana macahum wixii ayaga la jirkooda ah ay wateen oo min amwaali tijaarati xoolihii ganacsigaay u wateen halkaasay ku iibsadeen weyaan wa rabixuu muslimiintii way faa'iideen ribix bay heleen yacni dirhamayni bidirhamin halkii dirham wacanaa laba dirhamay ka heleen yani shilinkiiba laba shilin ay faa'iideen weeyaan saasoo loo jeedo faa'iido badan bay meesha ribx bay ka heleen tijaaradoodii uma rajacuu markay maqleen qoraysh inay laabatay oo maka ku laabatay ayay nebiga asxaabtiisa uma rajacuu ayay soo noqdeen oo madiina ay ku soo laabteen waqad haabahum ayadoo uu ka haybaystay kullu caduwin cadow kulligii uu ka baqayo ayadoo cadow kulligii uu ka haybaysanayo ka baqayo ayay madiine ku soo laabteen wasaada alamnu amnigiina uu faafayo fii kulli jaanibin dhinac kasta kulligiina ammaankii oo ku faafay xataa madaa akaru min sanatin xataa madaa ilaa uu tago akaru min sanatin sano wax ka badan ilaa ay tagto sanad iyo wax la jiro walam yajtari aynan dhiiranin alacdaa'u cadowgoodii muslimiinta ayan ku soo dhiiranin calaa an yuxarikuu inay dhaqaajiyaan saakinan wax fadhiyey yani xarakaba aysan samayn maa xarakuu saakinana layidhaha shay fadhiya ma aynan dhaqaajinin yani dagaal uma aynan soo bixin way saasaa loo jeeda muslimiintii sanad iyo ka badan ayay ammaan ku jireen markay beder ka soo laabteen oy ogaadeen quraysh inay baqday oo muslimiintii marka guul ay ku soo laabteen iyo cadaawahoodiina ka haybaystay markaasay sanad yani dhowr bilood ayaa axad soo hawaystay halkaa markii la joogo wastataaca rasuululahi sal l wasalam nabigeenna wuxuu awooday ou karay bifadli hada alamni amnigaas ilaahay uu siiyey fadligiisaba wuxuu ku awooday an yatafaraqa maadaama cadow hujuum kusoo qaadaya aynan jirin an yatafaraqa inuu u firaaqoobo oo u faaruq noqdo lita'miini aqsa alxuduudi xatka xuduudda meesha ugu fog inuu aamin ka dhigo ammaangelinteedii yani dad nusuusaho qutaacu turuq ah wadooyinka gooye ayaa jiro marka ilaa shaam laga gaaro inuu maarata nabiga calayhi salaatu wasalaam dhulka ammaan ka dhigo si dadku ay u maraan ayuu marka u faaruq noqday mar haddaanan ciidan liska celinay uusan jirin inuu dhulkaas ammaan geliyo ayuu nebigu u soo baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh yani an yatafaraqa inuu u faaruq noqdo lita'miini aqsa alxuduudi xuduudda soohdinta meesha ugu fog ugu fogaanshaha badan ammaanka dhigiddeedii iyo ammaan maalgelinteedii uu soo baxay xataa kharaja ilaa uu u soo baxo lita'diibi qutaaci turuqi kuwa wadooyinka gooyo inuu edbiyo oo yani oo ugu soo baxay ilaa duumati aljandal meesha la yidhaahdo marka duuma waa la ahriyaa dawmana waa la ahriyaa bifatxi daali wa dammihi daalkaana la kordhigi kara waana la godaa wey meesha duumat aljandal waxaa la yidhaahdaa waa shaam meel u dhow weyaan shaam agteeda meel u dhow dhulkaas oo ay xukumaan roomaanka uu xukumo ayay u dhowdahay ilaa halkaas dad degana deganaa duumatljandal ayaa nusuus isku urursatay tuugo oo qutaacu turuq ah markaasay cid alle ciddii soo marto ayay furtaan way dhacaan yani way boobaan xoolihiibay ka dhacaan ayagay dilaan maalintii dambe waxay ku fakareen ay war gaarsiiye marba haddaan ciidan noqonay rag wixii meesha soo maraba aan ka adkaanay waa inaan madiino ku duulno warkiibuu nebiga maqlay markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam kun nin oo ciidan ah oo saxaabadiisa intuu watay oo duumat aljandal aaday markaasay markii nebiga maqleen inuu soo socdo ayay kala yaaceen markaasaa wax la qabtay iyo wax cararay ay noqdeen ciidankii magaaladiina jidkiina oo ammaan noqday oo nebiga ammaan geliyey salawatu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi weeyaan marka duumat jandal meesha la yidhaahdaba uu qutaacu turuqii dadka jidka jidgooyada sameeyo oo isbaarooyinka dhigto ummadda dhaco kuwaasuu nebigu ka qabtay salawaatullahi wasalaamu calayh fii rabiici alwal bishii rabiicu alwal ee sanadka hijriga bishiisii saddexaad ahayd leanna muxaram sanad ka bilowda safar rabiicu lawal bishi saddexaad weeye sanat alkhamisa min alhijra sanadii shanaad ee hijrada nebiga laga soo bilaabo weeye fabasata marka nebigu wuxuu wuxuu fidiyey almna ammaan iyo wasalaama badbaado ayuu fii kulli jaanibin dhinac walba kulligeedba marka ammaanuu yani dhulkii ka dhigay salawaatu ullahi wasalaamu calayh halkaasna ghaswatu badrin asuqraa ama almawcid ayaan uga soo baxnay weeyaan ghaswat laxzaab haswadan haswaadka waaweynay ka mid tahay ghaswat laxzaabaa la yidhaahdaa yani waxa weeye waxay dhacday sanadkii shanaad oo hijrada nebiga bishii shawaal ayay dhacday w aswatulaxzaab waxaa la yidhaahdaa axzaab waa jamcu xisbin waa kuwii issoo bahaystay oo nebigu isku soo bahaystay iyo muslimiinta inay la diriraan waxaa kaloo la yidhaahdaa haswat lkhandaqna waa la yidhaahdaa yacni nebiga markuu arka ciidanka soo socdo toban kun oo ciidana la soo diyaariyo yuhuud ku jirto quraysh ku jirto carabihii kale ku jiraan markay waxaas isbahaysteen ayay marka muslimiinta waxay ku fakareen inayba god qotaanoo madiinaba aan laga bixin arintaas ayaa khaswatulkhandaqna loogu bixiyey khandaq waa godka ay qoteen baa loo jeedaa weyan marka khaswadaasi yacni waxa weeye madiina madiina meesha la yidhaahdo waxay leedahay saddex xarray leedahay saddex xarraa loo yaqaan saddex dhagax shiilmadow baa la yidhaahdaa ayaa ku teedsan mid sharqiga ka jirtaayoo bariga xaggiisay ka xigtaa oo ilaa waqooyiga ayay soo gaartaa waa dhul aan la soo mari karin oo aad dhagax shiilmadow la yidhaahda weeyaan oo xarada sharqiga waxaa loo yaqaanaa xaratulwaaqimaa la yidhaahdaa midda kalena waxay ku taallaa dhanka qarbiga iyo galbeedka ayay ku taallaa galbeedkana dhagax shiilmadow weyn ayaa madiine dhinacaa kale ka maro ayadana wabra la yidhaahdaa waa dhagaxa la soo mari karin cid soo mari kartaa iyan jirin aad u dhibka badan wey midda kalena waxay ku taallaa yani maaragtay jabalu casiir xarada ku taallo ayaa la yidhaahdaa waa dhanka junuubka iyo koonfurta ayay ayadana mid kale yay ka jirto meeshaas marka bani qurayda niman la yidhaahdo yaa halkaa degan yuhuudda bani qurayda la yidhaahdo baa koonfurta labadaa xara dhexdooda xara sharqiya iyo midda junuubka ah dhinaceedaasi ayaguna madiina ka degan yihiin laakiin nebiga cahdi bay leeyihiin bani qurayda ayaga lama rarin meeshay weli degan yihiin marka meesha keliyahoo furan meelahana beeraa ku yaalla oo beero ay muslimiintu leeyihiin baa dhinacan kale madiine kaga hareeraysan cadowgu marka xageebuu ka imaan karaa waqooyiga basuu ka imaan karaa meel kaloo ka soo geli kara madiino ma jira meesha laga soo galo waa halkaa wey halkaasay marka muslimiinta waxay yidhaahdeen ayagoo dhulka carabtana aynan aqoonin god la qotee dagaallo iyo yiqiineen dadka laiska hortaga yiqiineen salmaan alfarisi oo saxaabada ka mid ahaayo furs ka yimid oo maaragtay imberatoriya weyn oo qadiimaha weyna ka yimid boqortooye weliga jirtay ahay farisiyiinta la yidhaahdo halkaa ka soo islaamay oo dhulkaa u dhashay ayaa nebigu wuxuu ku yidhi markuu arkay ciidankaa soo socdo inay soo baxaayaan oo axsaabtu imaanayaan buu tala siiyo wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah innaa kunnaa biardi faris meel ardi faris la yidhahdo dhulka faris baanu joognay wuxuu yidhi idaa xusirnaa markii annaga nala hareereeyo cadow na soo aado kandaqna calaynaa buu yidhi waxaan samayn jirnay god baan qodan jirnay markaasaan isku xili jirnay uusan faraskuna ka soo boodi karin qof soo gudbi karaana uusan jirin yacni fallaar keliya ay gaari karto seef wax kula gaari karaa aynan jirin saxaabadii marka nebiga markuu la tashaday arrintaas ayuu maaragtay ay dhammaysteen markaasay godkaa qodeen quraysh markay aragtay oo abu sufyaan ou arkay yacni waxaan maaragtay eh, godkan la sameeyey ou arkay aad ula yaabay maarata wuxuu yidhi yani tilka makiidatun maa carafat alcarab waxa weye godkii markuu arkay weerar inay qaadaan damceen oo fardahoodii iyo la soo dagaal galaan buu godkaan arkay markaasay yidhaahdaan waa hagarsi iyo dagaal taktiig dagaalaysan carabu aqoonin wey waa wax nagu cusub weeye carabo aysan aqoon jirin wey saasuu ula yaabay wey marka tiibuu marka haswadaas ayuu shiikhu noo sheegi kaana rasuul llahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka allah calayhi salaatu muslimiina muslimiintiiba waxay ahaayeen yatafaraquuna kuwo u faaruq noqdo oo u firaaqoobo linashri diinihim maadaama sanad iyo ziyaado ay ammaan ku jireen inay diinkoodii faafiyaan linashri diinihim diin tawxiidkii inay faafiyaan diinkii dadka ku faafiyaan ayay u firaaqo noqdeen iyo wa islaaxi axwaalihim xaaladahooda inay hagaajiyaan bacda an sahaada alhuduu'u deganaanshihii markii uu faafay bifadlin ku faafay dheerasiintii uu ku faafay ittakhadahu rasuululahi sal alay wasalam nebigu uu samaystay salawaatullahi wasalaamu calayhi min alkhutat alxakiima ridooyinkii iyo arrimihii oo aad xikmada lahaa uu nebigu samaystay calayhi salaatu wasalaam yacnii hanuunkii iyo wanaaggii oo nebigu sameeyey sababteed baana huduub iyo deganaanshahaas tallaabooyinka nebigu qaaday bay la deganaadeen markay ammaan ka heleenba marka diinkoodii inay faafiyaan ayay u firaaqoobeen weeyaan falam yaxsul ma uunan dhicin mana la helin maarata ma uunan dhicin bacda ghaswati bani nadiir reer bani nadiir markii la raray dabadeed oo madiine laga raray dabadeed ma aynan dhicin ayu muwaajahatin iska hor imaad oo tudkaru la sheego ma dhicin wax la sheego oo markay baraban nadiir madiine laga saaray wax iska hor imaadahoo dhacay oo dambe ma ayan jirin wey lifatratin muddo ilaa fatratin wey ilaa muddo laga gaaro muddadaasoo tujaawisu sanatan wa nisfa sanatin sanad ilaa sanad iyo barsanad iyo bar gaarayso muddo sanad iyo bara ayay muslimiinta ammaankaa ku jireen oo deganaansho ay ku jireen oo markaa dacwadoodii diinkoodiina ay faafinayeen wey ولكن تلك هي اليهود الذين سماهم المسيح عليه السلام حيات وأولاد الأفاعي ولكن تلك تا هي أيضا اليهود يهود ويتاسي الذين يهودي سماهم المسيح عليه السلام nabilaahi ciisa calayhi salaam uu ku magacaabay xayaatin abeesooyin uu ku magacaabay wa wlaad alafaaci abeesooyinka owlaadooda carruurtooda uu ku tilmaamay yacni waa dad makri iyo khiyaano abeesada waxaa la yidhaahdaa dhulkay gashaa yacni midda dhulka gasho oo aan cid arkaysa la arag marka dadka uu soo maro iska jiraynin ayay qaniintaa oo meesha ku maaragtay dhulka inta ka baxday qaniintaa saasoo kale bay u asturan yihiin dad korkooda daahirkii wanaag baa ka muuqdo hoosna waa kaa xiiraya marka sidaasoo nebiyulaahi ciisaba ugu baxshay inay yihiin reer yacni yuhuudu xayaat yihiin abeesooyin yihiinoo awlaadul afaacina ay yihiin abeesada awlaadeedina ay yihiin falam yaruqhum ma uunan cajab gelin yuhuudii an yastariixa almuslimuuna muslimiinta inay raaxaystaan oo ammaan helaan oo degaan maynan jeclaanin aaday u nacen fahum kolka maadaama muslimiinta ammaan ku jiraan yuhuuduu intaa yartaabaa dhibayso ay dacwadooda faafinayaan muslimiinta diinta faafinaysabaa yuhuuddii yuhuudii bacdama istaqaruu waa nimankii laga raray madiine laga rarayoo bani nadiiru bacdama istaqaruu markii ay sugnaadeen dabadeed bikhaybara meesha khaybar la yidhaahda ay ku sugnaadeen wadma'annuu biha khaybarna ay ku xasileen iyay akhaduu waxay gudageleen yudabbiruuna inay maamulayaan almu'aamaraati ma'amarooyin iyo balaayo inay maleegayaan ayay bilaabeen weeyaan oo muslimiinta lugooye ay u samaynayaan dhib ay u maleegayaan oo yataxarakuuna ay dhaqdhaqaaqayaan waraa'a sataar daaha gadaashiisa ay ka dhaqdhaqaaqayaan yacni shaqo aan la arkaynin oo hoose ayay wadaan weeyaan gadaalay dadka ka soo taxriidinayaanay ka soo afuufayaan ayagii toos uga hor imaan maayaan muslimiintii laakiin ummad kaley soo adeegsanayaan wey xataa najaxuu ilaa ay ku guulaysteen yahuudii shaqadii ay wadeen ee nebigii iyo asxaabtiisa ku hagarsanayeen ilaa ku guulaysteen fii jalbi jayshin ciidan soo jiidistii iyo keenidii ciidankaasoo caramramin yani mid aad u tiro badan ah jeesh caramram baa ladhahda aljeesh alcaramramu aljeish alkaiiru baa la yidhaahdaa ciidanka aad u tiro badan ayaa caramram la yidhaahdaa weyan ilaa ciidan fara badan ay soo keeneen madiina ooy ka soo urursadeen ay ka keeneen min qabaa'il alcarabi carabta qabaa'ilkeeda ay ka soo uruuriyeen maxayna u uruurinayaan didda ahli lmadiina Ah, reer madiina oo nabilaahi maxamed madax u yahay yani ka horimaadkeeda iyo la dagaalankeeday usoo diyaarinayan didkoodii cagsigeeda u keensadeen weyaan marka ciidan ilaa toban kun oo ciidana bay soo diyaariyeen oo qabaa'ilkaasi ka soo diyaariyeen shiikha marka uu noo sheegi doono waan arkaynaa weyaan yaquulu ahlu siyari dadka siirada culummada taariikhda iyo siirada qortaahi waxay leeyihiin taariikhda dadka ka sheekeeyey siirada qoraahi siirada nebiga qoraahi waxay odhanayaan ina ishriina minhum ina rajulan labaatan nin oo min saadaatihim madaxdoodii ah wa zucamaa'ihim duqowdoodii zaciimyaashoodii ihi yahuudii weeye yaa kharajuu waxay u baxeen ilaa qurayshin quraysh bay aadeen marka dadkaasi waxaa ka mida ninka la yidhaahdo sallaam ibna abilxuqayq annadari waxaa ka mid ahaa xuyay ibni aktub anadari waxaa ka mid ahaa kinaanata ibni abilxuqayq anadari odayaashoodii labaatan raggaasoo kale ihi ayaa tagay oo quraysh aada makay aadeen weeyaan halkaasay aadeen ilaa qurayshin bay u baxeenay aadeen yuxariduunahum ayagoo ku tirtirsiinayo ku boorinayo calaa qaswi lmadiina madiine inay ku duulaan ayay ku tirtirsiinayaan wa wacaduuhum waxayna u ballanqaadeen binasri guul in nabi maxamed iyo reer madiina muslimiintii laga adkaan doono ayay yuhuuddii quraysh ay u ballanqaadeen wey fa ajaabat lahum waa ay aqbashay quraysh way ay aqbashay inay raacdo ay maaragtay la dagaalgasho yuhuudii ayay aqbaleen oo nebiga iyo ree madiine ay la diriraan uma dahabuu odayaashii labaatanka ahaayee yuhuudda ahaa way tageen ilaa khatafaan qabiilada khatafaan la yidhaahdo yacni bay u tageen oo qabiil weyn oo min qabaa'il carab ka mid ah weeyaan inayna ayaguna sidii oo kaleeto dagaalka nebi moxamed ay ku tirtirsiiyeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa ajaabuuhu ayagana way aqbaleen yani xoolay u soo sheegeen kuwan xoolaa idin siinaynaa bay yidhahdeen uma taafuu labadaa qabiil kuma simanine uma taafuu yuhuuddii waa ay wareegeen waxay ku wareegeen fi lqabaa'ili carabta qabiilooyinkoodii kaleed dhan bay aadeenay ku wareegeen faajaaba cadadun minhum cadad tiro oo carabtii ka mida ah ayaa yuhuuddii soo aqbasho qabaa'ilkii kale ah oo khatafaan iyo qoraysh aanan ahayn ayaa soo aqbashay uma xarakuu yuhuuddii waxay soo dhaqaajiyeen haaulaai alqawma dadkaas jamiica dhammaantood yuhuuddii baa soo dhaqaajisay oo reer bani nadiir baa soo kiciyeyo madiine xaggeeda u soo kacshay weeyaan maxayna ku soo kiciyeen taxta khutatin munasaqatin xataa yasila aljamiicu ila atraafi khubta munasaqa yani waxay yani taagtiig oo munasaqa bimacnaa munadama wey la nidaamiyey oo nidaamsan oo taagtiig xarbi ah oo nidaamsan bayna yani taxtigeedii hoosteeda ku soo kiciyeen xataa yasila aljamiicu dadka qabaa'ilkaasoo dhan ilaa ay soo gaaraan ilaa atraafi almadiina madiina gaararyaalkeedii ay yimaadaan fii zamanin waaxidin hal waqti oo keliya mawcid bay u qabteen mawcidkiibaa qabiil walba meeshuu joogay inta kasoo taxarukay kasoo dhaqaaqay ayay hal waqtigaa laftiisii ayay zaman waaxidan wada yimaadeenoo madiino soo duldegeen tobankaa kunoo ciidankaa soo marka intaynan soo degin in weerarku soo socda waxba kama qarsoonayna muslimiintiiye akhbaar bay heleen akhbaartii markuu nebigu helay saxaabadiisuu la tashaday marka wuxuu leeyahay ashuuraa wa xafru lkhandaqi musanifku cunwaanu nooga dhigi shuuraa wadatashiggii nabiga saxaabadiisa uu la tashado iyo wa xafru lkhandaqi godkii qoditaankiisii la qodo ayuu cunwaanka nooga dhigay wa balaqa waxaa gaaray wabalaqa waxaa gaaray khabaru tajammucihim kulankooda warkiisii iyo wa taxarukihim wa khabaru taxarukihim soo dhaqaaqidooda ay soo dhaqaaqeen ciidamadaasoo meel walba ka imaanay isbahaysiga ahi khabarkoodii baa wuxuu soo gaaray iyo warkoodii ila almadiinati madiinuu soo gaaray warkiibay heleen nebiga asxaabtiisii in dadka ku soo maqan yihiin oo ciidan uu ku soo socdo tiro badan bay akhbaarteeda fastashaara rasuul lahi sal l wasalam asxaabahu nabiga wuxuu la tashaday oo la shawray asxaabtiisabuu la tashaday oo la shawray weyaan fa ashaara salmaan alfarisiyu salmaan alfarisi ayaa nabigu wuxuu u ishaara u tilmaamay radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee bixafri lkhandaqi godka qoditaankiisii la qodo ayuuna u ishaaray oo wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah innaa kunna biardi farisin jirnay wuxuu leeyahay idaa xuusirnaa khandaqna calayna haddii nala soo hareereeyo ciidan nagu yimaado god baanu qodan jirnay marka waa inaan god qodannaa waanan ciidankaa ma muwaajahayn karna kamana hortegi karne fastaxsanuu ra'yigii ou salmaan soo jeediyey ayay wanaagsadeen nebigii asxaabtiisii waa la ficnaaday wattafaquu alayhi wayna isku waafaqeen dhammaantood muslimiinta iskuma khilaafin sidii uxud oo kaleeto layskuma khilaafine uxud waati khilaaf ka dhacay nebigu yacni in madiino laga dhex diriruu doonayay dhalinyaradii iyo raggii shujaaciinta ahaa ee muslimiintaoo aad ni dagaalkana jeclaana in cadowga laga hortagay jeclaayeen nebiga markii dambe uu ku raacay salawaatullahi wasalaamu calayh tan layskuma khilaafine waa isku waafaqeen kulligood weeyaan wuxuu leeyaha waxaytu meeshii ina almadiinata madiina magaalada la yidhaahda tuxiitu bihi ay hareeraysay allaabaatu yani dhagax shiilmadowgii oo loo jeeda ay alxaraatu baa la yidhahda dhagaxdii shiilmadowga ahayde wahiya ayadu waxaa la yidhaahdaa xaradana alxijaaratu suudu dhagxaanta madmadow baa la aad u madow mar hadday ahayd mid hareeraynayso mid hareeraynayso oo koobtay min ashari xagga bariga ay maaragtay qorax ka soo bax ay ka jirto walgarbi xagga galbeedka ay ka jirto dhagxaantii ay madiine ka xigto waljunuubi koonfurta xaggeedana ay ka xigto oo intaba ay hareeraysay walaa tasluxu aysan saalix u ahayn aysan u habboonayn lidukhuuli casaakiri ciidanka iyo askartu soo gelitaankeeda ay soo galaan ilaa jihata shimaali waqooyiga jihadiisa mooye meel kale ka soo gallata aysan jirin mar hadday madiino sidaa tahay oo meesha keliya ciidanku ka imaan karahay waqooyiga keliya ay tahay faina rasuul lahi sal l wasam rasuulka alle salawatulahi wasalaamu calayhi ikhtaara wuxuu doortay fii tilka aljihati jihadaas oo shimaalka waqooyiga ihi ayuu wuxuu ka doortay adyaqa makaanin dariiqyani adyaqa makaanin buu doortay booskan ugu ciriiriga badan oo ugu dhowaanshaha badan bayna alxarati alsharqiyati walharbiya dhagaxdii shilmadowgii tii bariga iyo tii galbeed meesha ugu dhowaanshaha badan oo ugu cidhiiriga badan madiinana soo xigto ayuu godka inuu ka qoto nebigu u doortay salawatullahi wasalaamu calayh xarada way dheer tahay haddii la yidhahda halkaa iyo halka geeskeeda kale ha la bilaabo kor ha laga wareejiyo waa wakhtigee saxaabada waa ku dheeraanaya intaysan godka qodin baaba ciidanka ku imaan karaaba marka meel dhow oo madiine u dhow laakiin aan masaafo dheer ahayn wuu noo sheegi doonaaye qadra miil ah hal mayl oo kale ihi ay labada xarre iska gaari karaan ayuu nebigu u doortay salawaatullahi wasalaamu calayhi wya adyaqa makaanin boos midka ugu ciriiriga badan oo bayna alxarati alsharqiyati walharbiya labadaa dhagxood midda galbeedka iyo midda bariga dhexdooda ah wa huwa naxwu miilin hal mayl oo kale wax u dhigmo oo kale weeyaan intaasaa in la qodo ayuu nebigu goostay oo meeshaan laga qodo oo horayda hore aan la aadine madiine meel u dhow weliba dhagaxa la yidhaahdo yani salci la yidhaahdo dhagaxa jabalka jabalu salci layidhahdo madiine ku yaallo korkiisa in laga qodo ayay khandaqa sidaas uu nabigu u gartay salawaatullahi wasalaamu calayh fawasala alxaratayn nebiga marka fawasala wuxuu xidhiiriyey alxaratayni labadii yani shiilmadow dhagax shiilmadow ayuu bixafri lkhandaqi godkii qoditaankiisiibuu gaarsiiyey fii hada almakaan booskaas ayuu gaarsiiyey weyaan yani labadiiba waa isqabadsiiyey tii waxaa laga soo bilaabay galbeedka siduu noo sheegi doona midda bariga la geeye weeyaan wabada'a qodmadii nebigu wuxuu ka bilaabay haada alkhandaka godkaa qodistiisa wuxuu ka soo bilaabay min jihati almaqhribi xagga galbeedka ayuu ka soo bilaabay oo ah min shimaali jabali salci buurta salci la yidhaahdaa waqooyigeeda xaggiisa ku aadan ayuu ka soo bilaabay dhankaa galbeedku ka soo bilaabay weeyaan wawasalahu markaas wuxuu gaarsiiyey fi shari bariga tii ahayd ayuu soo gaarsiiyey birasin madax oo mumtadin taagan min xijaarati alxara dhagaxda shilmadowga yani dhagxaanteeda dhagax soo taagan ayuu gaarsiiyey xaradii asharqiyati oo bariga loo nisbeeyey cinda utmi shaykhayn meesha shaykhayn la yidhaahdaa dhufaysyadeedii meesha ku yiilay iyo daarihii dheerdheeraa agtooda dhagax soo taagan oo xara sharqiya ka yimid halkaasuu gaarsiiye wey yani waa laisku xiray wey durbadiiba godkii waa ay qodeen waa isku xireen qaabkii marka loo qoday iyo siday saxaabadu iyo nebigu u qaybsadeen iyo mucjisaadkii markii la qodayay dhacay iyo saxaabada dhibki badnaayo gaajadii iyo qabowgii iskugu darsamay iyo say ugu adkaysteen iyo munaafiqnimadii munaafiqiintiiyo soo nifaaqoodii muuqday ayuu shiikhu nooga warrami doonaan arkayna insha allahu tacaala waqad wakkala nabigu wuu u wakiishay ilaa kulli cashrati rijaalin tobankii ninba waxaa loo wakiishay oo loo tala saartay yani mas-uul looga dhigay an yaxfiruu inay qodaan arbaciina diraacan afartan dhudhun inay qodaan afartan dhudhun tobankiiba inay qodaan saxaabadii sidaasa loogu qeybiye afartanka dhudhun yaani waxa weeye ballac ahaanna waa loo qorayaa oo si uusan farasku ga soo boodin god ahaanna waa laga dhigayaayoo aan degdeg inta lasoo maro aan laga soo dhexbixi karaynin ayaa labadaba laga dhigi weyaan washtaraka macahum qoditaanka godkaas waxaa la wadaagsaday rasuululahi sal a l rasuulka alla ayaa wuxuu la wadaagsaday fii xafri lkhandaqi godkaas qoditaankiisibuu la wadaagsaday iyo wa naqli turaabi caradii raritaankeedii la raro ciidda guurinteedii la qaadaya ila markii god la qodo waa laazim in ciiddii la qaado wey ciidda qaaditaankeeda waxbuu ka qaadayey godkii nabigu waxbuu ka qodayay salawatulahi wasalaamu calayh wa kaanuu yartajizuuna saxaabada markay godka qodayaan waxay ahayn gabayga baxarrajsiga la yidhaahdo ay ku gabiyi jireen gabay bay ahrinayan leanna markuu qofku shaqada hayo sida dadka reerbaadiyaha markay ceelka shubayaanoo kale iyo ay xoolaha ugu heesaan iyo ama shaqaday u fududaysa ama shaqaalaha shaqada qabanayoo dhan shaqo adag markuu qofku qabanayo gabayga la akhriyo iyo heeska iyo maarata gabayadaasi shaqaday sahashaa ay fududaysaa weeyaan marka xoogaa tashjiic inay helaan ayay rajsiga rajmiga u samayn jireen gabaygaas ayay yani tirin jireen markay rajmiga tiriyaanna fa nabiga waa jawaabi jiray asagana rajmiga ugu jawaabi jiro la akhrin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam si ay geesinimo u helaan markaasuu wayartajizu asagana baxurajmigiiba ugu gabiyi jiray fa markaas ayagana nabiga u jawaabi jireen markuu nabigu u jawaabo ba ayagana gabay ugu jawaabi jireen weeyaan gabayada waxaa ka markuu arkay saxaabadii oo gaajo bastood la ah oo qabowgii ou jiro shaqadiina wax laga wada asagana wax ka wada nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu aad uga xumaaday u fiiriyey saxaabadiisii uu yidhi allaahuma ina alcaysha caysha alaakhira fakfir ilansaara wlmuhaajira gabaygaa rajdigaasuu tidhi allahayo noloshay dhabta ihi waa midda nolosha aakhara weeye ansaar iyo muhaajiriin ilaahu u dembidhaaf buu yidhi markaasa yani waxay ay akhrin jireen ayaguna naxnu aladiina baayacuu muxamada cala aljihaadi maa baqiinaa abada bay dhihi jireen annagu waxaan nahay nebi muxamed kuwii beecada la galay heshiiskii kula galay kula ballamay jihaad kula ballamay intaanu noolnahay maa baqiinaa abada inta aanu noolnahay inaan nebiga la jirno la dagaalanno ayaa dadkii ballanta ku galay baan nahay sidaasay odhan jireen marka rajsiga uu ahrin jiray cabdulaahi bni rawaaxa iska lahaa uu tirin jiray markaasuu cabdulaahi bni rawaaxa gabaygiisii ayuu nebigu ahrin jira ohan jiray allaahuma lowlaa anta mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa sadaqana lama baxneen mana tukaneen faanzil asakiinata calayna ilaahayo xasilooni nagu soo deji waabbit alaqdaama in laqiina haddaan gaalada la kulannana gumadeenna sug oo kuwa baqdaa hanaga yeelin ina alulaa'i qad baqow calayna kuwaas wayna gardaraysteen dulmi bay noogu yimaadeene wain araaduu fitnatan abayna hadday fitno inay diinkeenna naga fitneeyaan ay doonaanna waanu diidnay sidaas cabdulahi bn rawaaxa gabaygaasuu tiriyey nebiguna marka gabaygaasuu u ahrin jiray weyaan allahuma lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna faanzilan sakiinatan calayna wahabbit alaqdaama in laqiina ina alulaa'i qad baqow calayna wain araaduu fitnatan abayna gabayadaas ayuu nabiguna yani tashjiic ku gelin jiray cabdullahi bn rawaxa tiriye markaasuu nabiguna akhriyi jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wey waqad kaabaduu waxay la kulmeen anaa'a xafrihi godka qoditaankiisii ay qodayeen ayay anwaacan noocyo oo min almashaqati dhib ahay la kulmeen walaa siyamaa shidat lbardi qabowga maba kusii jirtaba maalba maba lehba shidada qabowga ila madiine aaday u qabowda xilliyada qaarkeed aad buu u qabowda iyo wa shidat ljuuci gaajada darnaanshaheeda iyo qabowga darnaanshihiisu maalba ma leh weyaan wa kaana wuxuu ahaa yu'taa kuwa loola yimaado lahum saxaabada waxaa loo keeni jiray yani gaajada darteed cunola'aanta jirto sacab muggii waa hal sacab muggii oo heeda cunnada la yidhaahdo heedda baashida shaciirka la yidhaahdo ayaa loo keeni jiray markii loo keeno fa yusnacu bidasamin xoogaa yaroo subaga lagu shiili jiray subagaasaa lagu shiili jir lagu samayn jiray lagu karin jiray oo subagaasoo yafuuxu minhu ou ka soo urayo uu ka soo urayo alriixu yacni riixun mumtinac subag uray ayaa lagu iidaami jiraysaa loo jeeda waxaaweye fa yusnacu bidasanin subag baa lagu samayn jiray shaciirkii oo yafuuxu minhu ou ka soo karkarayo laga urinayo alriixu ur oo maaragtay urayo oo aan caraf ahayn ou ka urayo markaasay urkaas yani qofkaas jasamiya ur u jeedo fayakuluunahu waa cuni jireen urkaas asagoo lala qabo urayo ayay iska cuni jireen wahuwa isaguna waxay cunayeen wahuwa cunadii asagoo yascubu ou adag yahay muruuruhu cala alxalqi dhuunta maritaankeeda ay dhib ku tahay bay haddana liqi jireen gaajada jirta darteeda washakow ilaa rasuulilahi sal l wasalam rasuulka ayay calayhi salaatu wasalaam waxay u sheegteen aljuuca gaajada haysa nabiga uga sheegteen markaasay wa arowhu nabiga tusiyeen calaa butuunihim calooshoodabay waxay tuseen inta maradii ka qaadeen xajaran xajaran ayada oo mid walbaba dhagaxdhagax ugu xiran yahay ninkan dhagaxbaa ugu xiran gaajada inta ka badanta caloosha isku dhacday kaa kale caloosha inta isku dhacday xarag ah, dhagax ku xirtay marka calooshii nin walbaba dhagax ugu xiran yahay gaajo ayay nebiga u qaawiyeen tuseen markaasay yani xajaran xajaran dhagax dhagax bay u tuseen kaanuu ay ahaayeen qad rabaduuhu kuwa ku xira ay ahaayeen gaajo darteed ugu xireen markay qof walbaba hal dhagax ugu xiran yahay buu fa araahum nebiguna wuxuu tusiyey calaa batnihi calooshiisuu tusay xajarayni laba dhagax ayada ugu xiran hal keliya idinka idinkugu xiran aniga labaana iigu xiran waa ujeeda gaajada inta calooshiisku dhacda ibarta hada wbilahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina mxamedin